بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والربا في الذهب والفضة والمطعومات wuxuu halkan ka guda gelay abwaabtii ribada ribadu xaggay gashaa wuxuu yidhi waribaa ribadu fi dahabi dahabka dhexdiisay ahaatay waalfidati iyo fidada waalmatcuumaati iyo waxyaalaha la quuto ee la cuno saddexdaasay gashaa wey ribadu ama riba alfadli ha noqoto oo midda ku timaada laba shay oo la kala iibsanayo oo kala badan kala siyaadsan ama midda ku timaadda labadii shay ee la kala gadanayay inuusan midkood meesha oolin oo dayn noqdo ama midda ku timaadaba qardiga marka wuxuu leeyahay waxaan u jeedaa rebel beeca waaye midda beeca gashuu ka hadlaya meelaha ay gashaay waa dahabka iyo fidada oo labadii lacagooda iyo matcuumaadka waxyaalaha la cuna ah ayb madcuumaadkaasi waa wixii loola qasto cunto ama kayd ha galo ama waxyaalaha faakihada ahee qudaar qudaarta ha noqdo ama daawo ahaan ha loo isticmaalo intiiba madcuumaadkay gelayaan ayb walaa yajuusu ma bannaana buuhi bayca adahabi baycu dahabi halkaa marka waxaa wixii aan saddexdaa ahayn fida yani riba ma gasho waay sida maalan dharkoo kale dhar laysku bedelanayo riba ma gasho leanna saddexdan midna maaha dhul laysku bedelanayo riba ma gasho leanna saddexdan midna maaha marka saddexdanaad fiirinaysa dahab iyo fido iyo matcuumaad cuntooyinka saddexdaasunbay gashaa way macnaha ayb walaa yajuusu ma bannaana hadduu tafaasiisha gudagalay marka walaa yajuusu ma bannaana baycu dahabi dahabka iibintiisa bidahabi dahab kale lagu iibiyo wala alfida walaa bayculfidati fidada iibinteeduna ma banaana kadalika sidaasoo kale lagu iibiyo yani kadalika waxa weeyaan walaa baycu lfidati ma banaana bilfida kadalika saas wey fido kale in lagu iibiyo ilaa mutamaahilan iyagoo isla eg mooyaane naqdan kala qaadasho ah yani markii dahab dahab lagu iibinayo oo laba dahab laysdhaafsanayo ama ma ahee fido fido kale lagu iibinayo hadday doonaan ciyaarkoodu ha kala duwanaadeen yacani noocaa kala duwan markii waxa laysku iibinayo ee laysku kala bedelayo ay noqoto dahab dahab ama fido fido marka laba shardi baa laga maarmaan ah shardiga koowaad waa inay isla eg yihiin labada dahabee laysku bedelanayo waa inay isla egyihiin isku qadar yihiin isku giraam yihiin hadday kala bataan meeshaa waxaa soo gelaya ribal fadli baa soo gelaysa laba dahab oo laysku gadayooo kala badan ribaa gashay dahabkaasi ama kama lacagta loo isticmaalo ha noqdo ama ka xirashada loo isticmaalo ha noqdo ama midka iibka iyo ganacsiga loo isticmaalo ha noqdo haddiiba laba dahab laysku iibinayo waxaa hadda aada ugu badan dahabka lasoo isticmaalay iyo midka cusub marka la isdhaafsanayo halkaasuu inta badan hadda galaa oo dahabka lasoo isticmaalay waa rakhiis kan cusubna waa qaali marka isagoo kala badan bay isdhaafinayaan oo isku iibinayaan waa khalad waxaa la rabaa dahabka ee lasoo isticmaalay in lacag ha lagu iibiyo marka lacag lagu kala kadib lacagtii dahab cusub ha lagu iibsado laakiin iyagii iyagoo kala badan in laysku iibiyo waa ribo waa riba alfadli waa kadalika fidada iyo qalinkuna waa la mid ayib cillada shardiga koobaad waa kaasoo horta waa inay isla yihiin marka laysku iibinayo shardiga labaadi waxa weeye naqdan waa in meesha lagu kala qaato ah, naqdigu wax weeyaan xaallan waay waa inay xaaladaasi meesha yaallaan waxaa lagu kala gadanaya laysdhaafsado oo haaan wa haaan ho oo isi ah, waa in la kala qibdoodo haddii ay iyaga oo wax isugu laaban yihiin kala tagaan markaasi waxaa gelaysa riba nasii'a ribada marka daynta ku imaanaysa ayaa gelaysa markaas ayib markaa ma bannaana iyadana labadaa shardi baa marka yaa loo baahanya in la helo macnaa attasaawi iyo taqaabud fi lmajlis waa isla ekaan iyo in meesha lagu kala qaato ayib bimacnaa dayn ma gala waayo waxaa la mid a ah hadda oo taasoo kale noqonaya dahabka marka lagu iibinayo lacagaha hadda la isticmaalo lianna cillada dahabka iyo fidada labadoodan cillada ribada keenaysa waa lacagnimada hadday lacagnimadii gashay lacagahan hadda la sameeyey dahabkii iyo lacagahan la sameeyey waxaa ka dhexeeya lacagnimo oo cilladii ribanimada keenaysay ah mar hadday lacagnimo ka dhaxayso layskuma gadi karo ya ayagoo dayn gelayso way kala badnaan karaan leanna waa laba kala jinsi soomaa waa u tegi doonnaa laakiin waa in ayna dayn gelin ah, dib iiga keen iyo iisii hay lacagta waan kuu keeni iyo maya ila mutamaaila naqdan ayib wuu ku noqon doonaa haddii laysku iibinayo dahabka iyo fidada oo labada laysku iibinayo midna dahab yahay midna fida yahay waa keeni doonaa laakiin hadda wuxuu ka hadlayo waa labadii jinsi jinsi walba isagaa laysku gadayo walaa baycumaa shay iibintiisuna ma bannaano oo ibtaacahu uu soo iibsaday xataa yaqbidahu ilaa uu la wareego waxaa kaloon bannaanayn shay aad soo gadatay ood soo iibsatay inaad sii iibiso ma bannaana ilaa shaygaasi aad la wareegtood qibdooto xataa yaqbidahu qabdiga waxaa laga wadaa bimacnaa hadduu manquul yahay oo waxyaalaha la rara uu yahayna waa inaad soo rarato haddii uu yahay waxyaalaha aan rarmaynin sida maguurtada iyo dhulalkaoo kalena waa inaad wixii curfiga loo yaqaano la wareegid waa inaad kula wareegto ma documentiba ma sel agreementba wixii markaa loo yaqaano la wareegid waa inaad ku hesho ooy gacantaada soo galaan marka aad la wareegto kabdidood qibdooto ayaad sii iibin kartaa ood markaa faa'iide ka raadsan kartaa laakiin badeecadii ood iibsatay laakiin ciddii aad ka iibsatay weli gacantiisa ku jirta oo mas-uuliyaddiisa iyo damaanadiisa weli ku jirta adiga kama sii macaashi kartid ma sii iibin karays saas maana ayb walaa bayculaxmi hilibka iibintiisuna ma bannaana bilxayawaani xayawaan lagu iibiyo taas hore waxaa ku arooray kulli xadiis baa kusoo arooraysa kulli xadiista nebiga sal lay slam baa ku sugan yani waa kii sal lay waslam man ibtaaca acaaman ninkii cunto iibsada oo soo gata falaa yabiichu yuusan iibinin xataa yastawfiyahu wa fii riwaayatin xataa yaqbidahu ilaa uu la soo wareego qibdoodo damaanadiisa isaga uu la soo wareego yuusan sii iibinin ayib ibn cabaas wuxuu leeyahay cuntuu xadiidku sheegay laakiin shay walba inuu la mid yahaan u walaa baycu laxmi hilibka iibintiisuna ma bannaana bilxayawaani xayawaan lagu iibiyo waa hilibkii xayawaankii oo nool in hilib la dhaafsado oo laysku iibiyaana ma bannaana ayib xadiid baa si khaas ugu soo arooray oo yani wax weeyaan eh, muxuu ahay masalada ku yimi xayawaankaa hilibka lagu iibinayo ama jinsigiisoo kale ha noqdo ama ha ka gadisnaado maalan hilib geel neef adhiya laguma iibin karo hilib adhina adhina laguma iibin karo lo-na laguma iibin karo geella laguma iibin karo ama hilibka iyo neefkan lagu gadayo ee la dhaafsanayo isku nooc ha noqdeen ama ha kala duwanaadeen saasuu ka wadaa manaa isku jinsi ha noqdeen ha kala duwanaadeen layskuma iibin karayo wy manaa ayib reebaadiyaha samayn jirayo markuu neef geela ka dhinto inta badan eh, intay yani soo xoolaha inay intay soo qabtaan hilib ahaan u qashaan uma badnaan jirin tabac baa inta badan marka markuu neef geela dhinto ama neef saca dhinto hilibkiisa inta magaalada la keenaa ai lagu iibsan jiray ninkii ai haysta hilibkaasuu qaadanaya neef aiuu dhaafsanaya marka mucaamalo jirtay bay ahayd wakhtigii waxyigu degayana wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahabka iibintiisa bilfidati fida lagu iibiyo mutafaadilan asagoo kala badan naqdan laakiin eh, xaal ah manaa meesha markaa la kala qaadanayo ayb xaalan oo maqbuud fi lmajlis wey manaa waa inuu markaas yaallo shayga laysdhaafsanayaay waana in meesha lagu kala qaato wa dahabku waa jinsi fidaduna waa jinsi kale waa laba lacagood soo maa haddii labadii lacagood ee kala duwanaa iyaga laysku iibinayo oo laysku sarifayo markaa hal shardi baa la rabaa shardigaasi waxa weeyaan waa in meesha ay yaallaan laguna kala wareego laysdhaafsado haan wahaan ho oo isii shardigii labaad meesha waa ka baxaya oo ahaa inay isla eg yihiin shardi maaha taas mutafaadila way kala badnaan karaan maxaa yeele way kala raqiisan yihiin soo ma yaani wax weeyaan fidadu iyo dahabka marka laisku iibinaya inay isla ekaadaan shardi maaha laakiin maxaa shardiga ya an wa haa-an ho oo isii waa in meesha lagu kala tago iyagoo waxba isugu laabnayn ayb maxaa la mid a ah hadda taas waxaa la mid mida ah lacagahanaan isticmaalno lacag kasta oo dawladi soo saartay waa jinsi gooni ah tan dawlad kale soo saartay marka lagu sarifayo waxay u dhigan tahay adoo dahab iyo fido isku sarifayo kale axkaamtii bay qaadanaysa saas daraaddeed maxaan leenahay markaad dollar iyo shilin isku sarrifaysa maxay u baahantah ya naqdan haaan wa haaan laakiin way kala badnaan karaan markaa dollarka maraykanka laftiisa isku sarifaysana laba shardiba u baahan tahay soo ma waxay u baahan tahay tasaawi iyo taqaabud fi lmajlis saas yacanii lacagta hal dowladi markay soo wada saartay waa jinsi lacagaha kale dawladgadaha kale soo saareen marka loo fiiriyana jinsi kaley noqonayaan kaanna waxay dhigan tahay adoo dahab iyo fido isku iibinoo kale shardi baa loo baahan yahay shardiga kalena meesha waa ka baxaya ayib wakadalika waxaa la mid ah almaطcuumaatu meesha lacagaha iyo sarifkooda iyo isticmaalkooda axkaam badan baa ku jirta laakiin kitaabku hadduu gaaban yahay sii dhexgeli mayno wakadalika waxaa la mid ah taasoo kale almaطcuumaatu cuntooyinka almaطcuumaatu waxyaalaha la quuto quudadka la quuto ee bini aadamku quuto ayaa iyaguna sidaasoo kale ah laa yajuusu ma bannaana dhankay kala mid yihiin laa yajuusu ma bannaana bayculjinsi jinsi iibintii nooc iibintii oo minhaa matcuumaadka ka mid a ah, bimilihi isagoo kale lagu iibiyo ilaa mutamaailan isagoo isla eg mooyaane naqdan oo meesha lagu kala qaadanayo ayib cuntooyinkii markaan u nimaadno cunto kasta iyada oo kale laguma iibin karo nooceedaas laysma dhaafsan karayo ilaa laba sharto in la helo mooye waxay yihiin waa inay isla eg yihiin haddana meeshana lagu kala qaato saas weyaan mutamaahilan naqdan ay xaalan maqbuudan fi lmajlis waay waa in meesha uu joogo labadii noocee la isdhaafsanayay waana in meesha lagu kala wareego waay maalan maxaa laga wadaa maalan waxaad isku iibinaysaa bur baad bur ku iibinaysaa qamandi ayaad qamandi dhaafsanaysaa soo hal jinsi maa hal noocoo laysku gadayo soomaa labadii sharti baa la rabaa saas weaan shaciir baad maalan shaciir ku iibinaysa timir baad timir ku iibinaysa xataa ha kala xumaato ilan timirtu way kala qiimo badantahay soo maa timirta timir ahaan marka laysdhaafsanayo waa inay isleegyihiin soo ma timir xun baad wadataa mid fiican baad rabto inaad ku bedelato maxaad samaynay timirta xun suuqa gee lacag ku iibso lacagtii kaaga soo baxday timir wanaagsan ku iibso soo ma laakiin inaad timirtaadii xumayd intaad la togto halka kiilo ahayd inaad tidhahdo warniyoo timirtan laga fiican yahay baan wataa hal kiilo ah mid fiicanoo nus kiilo ay ugu sii ya maxay noqoni marka waa ribo riba alfadli waay ama meehe intaad isku iibisaan inay midkood dayn noqoto oo aan meesha lagu kala qaadan iyaduna waa riba waa riba nasii'a saas way macanaha wakadalika almacuumaat saas wey cuntooyinka waxyaalaha la quutana waa sidaasoo kale wey maana midixdaa la mida iyadana ayib oo midixdu iyadu cunto ma ah laakiin waxaa loo isticmaalaa liislaaxi acaam cuntadaa lagu hagaajiyaa soo ma halkaasa waxay ka qaadanayaan muxuu ahaayey shaaficiyadu macuumaadku hadday cuntada asaasiga ehe la kaydsado tahayna xadiidka waxaa matalaya shaciirta iyo iyo burka ila burku waa xinto waay waa qamandi hadday fawaakih tahayna waxaa matalaysa timirta xadiidka lagu sheegay fawaakihoo dhan bay matalaysaa hadday tahay milixduna waxay matalaysaa bay leeyihiin waxyaalaha wax lagu islaaxiyo ee cuntada lagu daaweeye lagu hagaajiyo daawooyinka jidhka loo isticmaalana iyaguna waa la mid bay leeyihin halkaasay ka qaadanayaan macnaha xadiiska mid walba shay walboo lagu sheegay wuxuu matalayaa noocyo badanoo isagoo kala oo halkiisaas ku imaanaya macnaa wakadalika almaطcumaatu laa yajuusu ma banaana bayculjinsi nooc iibintiisa oo minha macuumaadka ka mida bimilihi isagoo kale in lagu iibiyo ma banaana ilaa mutamaailan inuu isla egyahay labada nooci naqdan oo ay xaadir yihiin oo meesha lagu kala qaata mooye wayajuusu waxaa bannaan bayculjinsi nooc iibintii oo minhaa matcuumaadka ka mid a ah, biqayrihi isaga noocaan ahayn oo nooc kale in lagu iibiyaa bannaan mutafaadilan asagoo kala badan naqdan laakiin xaadir ahoo la kala qaadanayo tanina waxa weeye cuntooyinkiibaad laba jinsi oo kala duwan ama laba nooc oo kala duwan baad isku gadaysaa qamandi iyo shaciir baad isku gadaysaa ama qamandi iyo galley baad isdhaafinaysaa waxaad leedahay niyow muxuu ahaayey tobanka kiilo ee qamandida ah shan kiilo oo galley ah iga siiso ma bannaanta ya haa waa bannaanta leesh leanna laba jinsibay laba nooc bay kala yihiin soo ma way kala badnaan karaan laakiin maxaa loo baahan yahay naqdan in meesha ay xaadir ku yihiinoo lala kala wareego war kiila qaada anna tobanka isi wabilahi tawfiiq ina kala wad ah. haddii mid ka mida wax lagu yeesho ay noqoto war ma dhammaystirne shanta kiilo ya waxaa ka dhiman toban giraam baa ka dhiman dib baan kaaga keeni doonaa soconaysa may laanna maxaa la waayey shardigii ahaa naqdi waa in xaadir ay yihiin labada jinsiba labada noocba meeshana lagu kala qaato waa sidaas weeyaan ayib mutafaadilan isagoo aan ah naqdan oo xaal meesha lagu kala qaadanayo ayaa markaasi la kala iibsanaya adiga fahno waxaa laga yaabaa hadda inaad la yaabtaan raashiin raashiin la dhaafsanayo waagii hore waxyigu degayay hadda waxaa yacani raashiinka layskuma iibiyo sida qaalibka soo ma raashiinka lacag baa lagu kala iibsadaa wasiidka badeecada kale roga waa lacagta laakiin waagaa waxaa yaraan jirtay lacagta lacagaha yaraa waxaa la samayn jiray marka badeecooyinka cuntooyinka laftoodaa la ysdhaafsan jiray mid baa qabandii suuqa keensanaya wuxuu rabaa shaciir buu rabaa qabandiduu suuqa la yimid buu shaciirta ku bedelanaya mid baa suuqa keensanaya beriis beriiskiibu wuxuu rabaa inuu ku bedesho galley ku bedesho soomaaliya lacagtii u dhaxayn lahayd baa marka yar ayagiibaa toos laysugu bedelayaa marka midda laga hadlayo ee hadda axkaamtani ku saabsan tahay waa raashiimadii oo laysku gadayo hadda mucaamalkeenna way ka yara fog tahay soo ma saas daraaddeed ruux wuxuu isleeyahay war maxay tahay muxuu ahaaye qamandidan iyo waxaan la isdhafdhaafinaya maxay tahay inuu fahmi waayaa laga yaaba marka mucaamalkaasaa ahaan jiray haddana way dhici kartaa soo ma maadaama ay dhici karaysa axkaamtani waa lilabad marka saas in loo fahmo waay ayb waxaa meeshaa ku jirin oo dadka qaarkood mararka qaarkood fahamku la simbirixdaa ama la khaldamaa haddii cuntooyinka noocan oo kalea ah inta dayn lagu qaato hadhowna dayntii lagu gudo baabulbeec ma ahee waa baabulqardi waay waa dayn way bannaan tahay markaa waa waxaynu dhihi jirnay qarda soo ma garanaysaan qarda yacni waxa weeyaan jawaan berihiisaan kaasii qaadanaya hadhow markuu ii yimaadana jawaankii bariiskaa baan kuusoo gudayaa soo ma taa waa baabulqardi iyo ixsaan waay baabulirfaaq baa la dhahaa baabulbeec ma ah waxaan toogno waa beec sababtu waxa weeyaan hadda haddaad lacag kaa daynsado soo iyadii iyadiio kale kuuma soo celin karo ya lacag baan kaa daynsaday kun shilin baan kaa daynsaday waxaan kuu soo celinayaa bil kadib ama maalmo kadib ama saacada kadib iyadii unbaan kuu soo celinaya way bannaan tahay raashiinkuna waa la midoo haddii lasii kala daynsanayo isagiio kale laysu keenayo baabulirfaaq ixsaan weeye beec ma aha lama kala macaashayo marka la diidan waa goorma waa marka la kala macaashayo masaladu ay beec tahay ee dayn maaha masaladaasnla khaldamin rag waaweynoo culimaa bay ka hoos baxday markaase waxay yidhahen qardaha lama samayn karo marka in lagu baraarugo iyada walaa yajuusu ma bannaana bayculqarari beeca qararku ma bannaana beeca qararka waxa weeyaan waa kadin beecaa dadka ku kadinayso nooc sirca ku jirto waxaa la yidhaahdaa <coughs> waa beeca waxa aad gadanayso aadan garanaynin kana lacagtuu qaadanayo nooceeda uma garanayo ama ma ahe shuuxa lagaa gadayo wax lagu siin karaba maaha maba dhiibi karaba ninkani shimbir hawadaa maraysu kaa gaday shimbirtaasaan boqol kun kaasi hawada duulaysa oo maba dhiibi kartid ama mehe malaygaas badda salkeeda ku jira yaa cahay baan kaa iibiyey oo gacantaadaba kuma jire waa qarar ama jahaaluu ku imaan ama maba dhiibi kartidoo awooddaada ma aha ama caaqibadiisa lama garanayo waxa ka dhalanaya iyo wuxuu ku dambayn doono lama yaqaan oo waxaa tidhi maalan ee ilmaha hashan hashan riman ilmaha uurkeeda ku jiraan kaa iibiyey oo muxuu yahay ma qurbacba ma nirigba ma nabad buu ku imaan ma meeshuu ku bakhtin see u yaalla ma naafa ma dhammaystiran yahay wax la garanaya soo maha waa majhuululcaaqiba waxyaalaha noocaasoo kaleon caddayn baa qararka la yidhahda waxaa la rabaa waxa la kala gadanayo bayculmuslim oo muslimka kale ka gadayo waa wax cad wixii jahaale iyo qarar iyo uu galo isagana beeciisu ma bannaana xadiidka nebigaa ku yimi salawatu rabbi wasalaamu calayh ayib faslun qararkaasi waxaa ku imaanaya masaa'il aad u fara badan iyo furuuc aad u fara badan baa soo gelaya kutub gooniyana waa laga faslun walmutabaayacaani labada ruux ee wax kala iibsanaya halkan wuxuu ka gudagalay wax la yidhaahdo khiyaar labada ruux ee wax kala gadanaya asalku markay wax kala iibsadaan waa inuu caqdigu laasimo lusuumka caqdiga waxaa laga wadaa ninna kama bixi karo wixii la kala iibsaday waa la kala iibsaday waana laazimay caqdigu saasaa asala ayib laakiin wuxuu keenayaa xaalaadka qaarkood oo dadku khiyaar leeyihin oo aad ka noqon karto wixii iibkii iyo heshiiskii aad gashay walmutabaayicaani labada ruuxee wax kala gadanaysaay bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqaa haddayna kala tegin ayib intay meeshii ay wax ku kala gateen wada joogaan oo ynan kala dhaqaaqin nin walba khiyaar buu leeyahay muxuu khiyaar u leeyahay ya wuxuu khiyaar u leeyahay inuu heshiiskii ku socdo iyo inuu inuu ka baxo ka noqdo waa inta la wada jooga oo meeshii jirkooda wada jooga ayib walahumaa waxaa u waxaa suroobi karta khiyaaru shar khiyaarulmajlis baa la dhaha kaa isaga khiyaarulmajliska waa la burin karaa hadduu midkood yidhaahdo ayagoo weli wada jooga aniga dhankayga khiyaar ma jiro khiyaarkii aan lahaa waan iska xidhay midkaas sidaas yidhi khiyaarkiisii waa dhammaaday ama labadooduba iyagoo wada joogay dhihi karaan khiyaar ma lihin caqdigu waa dhammaaday khiyaarna ma fura ayib laakiin haddaynan sidaas dhihin nin walba khiyaar baa u fura intay wada joogaan walahumaa waxaa u sugnaaday labadii ruuxee wax kala iibsaday an yashtaritaa inay shartiyaystaan alkhiyaara khiyaar inay shartiyaystaan ilaa alaaati ayaamin ilaa saddex beri laga gaadhayo kanna waxaa la yidhahdaa khiyaaru shari baa la dhahaa khiyaaru shari oo ilaa saddex beri baa waxaad dhihi kartaa badeecadan heshiiska niyahow aan gallay iyo waxaan aan kala gadanay waan ka soo fiirsanaya saddexdaa beri khiyaar baan leeyahay waan ka noqon karaa adna waad ka noqon karta hadduu midkood khiyaarkiisa isagu meesha ka saaro yidhaha may anugu saddexdaa beri badeecada waa iibsaday waana kala iibsanay khiyaarna dhankayga kama jiro isagay u taallaa labadooduba khiyaar way wada qaadan karaan ama mid baa qaadan karaa saas way macanaa khiyaarkuna waa inuu saddex beri ka badnayn wixii saddex beri ka badnaada khiyaar ma furna caqdigu markaa waa laasimay macnaha ayb saddexdaa berina waxay leeyihiin waa inay shardiga majliska marka lagu kala tegayo waa inay saddexda beri halkaa ka bilowdaan iskuna xigaan ma kala dambayn karayaan macnaha waidaa goortii wujida la helo bilmabiici badeecada la kala iibsaday haddii laga helo caybun ceeb laga helo falilmushtari midka iibsaday waxaa u sugnaaday radduhu soo celinteeda ayaa u sugnaaday badeecada inuu soo celiyo kanina waxa wey waa hari waa khiyaar la yidhahdo khiyaarulcayb khiyaarulcayb baa la yidhahdaayo badeecadii aada iibsatay haddaad ceebi ku soo baxdo waad iska celin kartaa ah, ceebta maxaa laga wadaa ceeb ilaa baaqi aho shaygii ku jirta oo qiimaheedii la nusqaamayo ama manfacadeedii la nusqaamayo ceebtaasoon laga helin badeecadaa iyada ah jinsigeeda iyo badeecooyinka la midkaa lagama helo ceebtanina ama manfacadii meesha laga rabay bay dhib u geysan nusqaaminaysaa ama ma ahee waxay nusqaaminaysaa shayga qiimihiisii ceebtaana markaad iibsanaysay kumaadan ogeyn dib baad ka heshay waad iska celine lacagtaadii baad soo heshay saasman baabuurkii baad iibsatay baabuur fayow baad ku iibsatay inuu yahay markaad waxoogaa haysatay waxaa kuu soo baxay baabuurka inuu shil galay soo ma shilkaasina dhib u geystay oo haddii lagu ogaado qiimihii aad siisatay inuu hoos uga dhacayo qiimihiisii uu dhaawacayo waad iska celin saas way macanaha neef xoolaha baa laguu soo gaaxiyey caan ahaan baad u iibsanaysay inaad maasho macnaha ninkii suuqa keensaday intuu soo gaaxiyey oo muddo caanaha uu ku daayay candhada ayuu suuqa keenaa iyadoo dararsan markaasa waxaa tihi wallahi middani yaani way caano badan tahay waad iibsatay hadhow markaad listay baa waxaa soo baxday waa magaan waaba neef caana yar waa lagu siray soo maa ceeb baa soo baxday iska celi marka waxa wey alraddu bilcayb baa waa khiyaar khiyaarulcayb baa laydha kaa isaga ayb waidaa goortii wujida la helo bilmabiici silcadii la kala iibsaday caybun ceeb laga helo falilmushtari kii iibsaday waxaa u sugnaaday oo xaqu u leeyahay radduhu inuu soo celiyo waa inuu markuu ceebta ka helaba soo celiyo haddaad iska sii haysato oo intaad ceebtii ku aragto aad muddo haddana iska sii isticmaasho khiyaarkaagu marka waa waa waa waa u dhammaanaysa waa buraya macnaha ayib walaa yajuusu ma bannaano baycu amarati midhihii iibintooda ma bannaano mutlaqan kala qaad la-aan ayadoon la kala qaadin geedka ka goo iyo uddah midhaha marka la iibinayo geedka saaran war geedka ee iigudaa inta aan ka goosanayo iyo ma ahe hadda ka gooso mulaqan saasuu ka wadaa ayadoon la kala qaadin ama shardi ha laga dhigo gooso ama geedka ha ii saarnaadeen shardi ha laga dhigo waxay dooniba ha noqotee laa yajuusu ma bannaano baycu hamarati mutlaqan ayadoon la kala qaadin oo labaduba soo gelayaan ilaa bacda buduwi salaaxiha ilaa midhaha bislaadkoodu muuqashadooda kadib mooye miduhu markay bislaadaan bislaadkooduna muuqdoy adkaadaan kadib mooye midho geed saaran lama gadi karo beecooduna ma asaxayo ayib salaaxooda maxaa laga wadaa salaaxa waxaa laga wadaa inay midhuhu adkaadaan aafana ay wakhtigeeda dhaafaan a almnu min alaafa aafada waxaa laga wadaa caahada yaani waxaa jira xilliyo midhaha geedka saarani ay eh, khatar u geli karaan inay caaha iyo musiiba ku timaado waa markay jilicsan yihiin curdanka yihiin weli aynan adkaanin laakiin markay adkaadaan bislaadna gudagalaan qaarna bislaadaan markaasi waxaa la yidhaahdaa midhihii salaaxoodii baa markaa soo baxay waa caddaatay marka wixii intaa ka dambeeya la kala gadan karaa walaa yajuusu ma bannaana baycu amarati midhihii geedka saarnaa in la kala iibsado mutlaqan kala qaad la'aan ayadoon la kala qaadin shartu lqaci iyo in geedka loo daayo labadaa midna iyadoon la kala qaadin ma bannaano in la iibiyo ilaa bacda buduwi salaaxiha midhahaasi hagaagidooda muuqashadeeda kadib mooye markay hagaagidoodu muuqato oy daahirto kadib mooye lama gadi karo walaa baycu maa shay iibintiisuna ma bannaana fiihi dhexdiisa uu yahay arribaa ribo shay dhexdiisa ribo yahayna in la iibiyo ma bannaana bijinsihi noociisa lagu iibiyo radban oo qoyan ila labana caana mooye waxaa kaloon bannaanayn waxyaabihii ribadu geli jirtay aan soo sheegnay soome noo soo maray waxyaalaha ribadu gasha ya saddex bay gashaa baan soo sheegnay lacagihii ka sar ila lacaguhu qoyaan iyo ma kala lahaa ya adayg ma kala leh maxaa soo hadhay matcuumaadkii waxyaalihii matcuumaadkaee la quudanayay ee ribadu gelaysay nooc ka mid a ah, noociisii oo qoyan laguma iibin karo soo ma yani midhaha iyo iyo iyo e, cuntada e, midhaha geedka saaran markay qoyan yihiin marna way qoyan yihiinoo geedkay saaran yihiin marna way go-eenoo waa adag yihiinoo waa la gooyey ama ayagoo adkaaday oo bislaaday bay geedka saaran yihiinoo waxba u dhimaneen kaa adkaaday ee la jaray ama geedkaba ha saarnaadeen aan waxba u dhimanayn midka qoyan laguma iibin karo laysma dhaafsan karo maxaa yeelay waa ribo ribada xaggay ka imaanaysa maalan timirta qoyan ee geedka saaran timir kaleoo qoyan laguma iibin karo sababtu maxay tahay rutabka qoyan ama la soo jarayoo dhulka yaallee qoyanen weli adkaanin mid kaleo qoyan oo isagana weli adkaanin oo isla rutaba marka laysku iibiyo ama cinab cinab marka lagu gadaayo maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya way nusqaamayaan soo ma mid walba dhacaankaa ka baxaya waa sii adkaanaya waa sii adkaanaya maxaa isdhimaya marka ya waxaa isdhimaya qiyaastiisaa mar walba isdhimaysa kanna wuu isdhimayaa kanna wuu isdhimayaa isdhimidoodu berri miyay kala badan doontaa mise way isla ekaan doontaa la garan maayo sooma sidaas daraaddeed wixii qadarkiisa laga jaahil noqdo ma bannaano oo ribaa gelaysa soo maa garan waxaa la mid a ah, midina waa qoyan yahay midna waa adkaaday ya kiilo timira oo adagoo aan waxba u dhimanayn kiilo rutab oo kii jilicsanaa ama ku iibin karta maya sababtu maxay tahay kan rutabkii waa isdhimi doonaa kanina waa dhammaystiran yahay maxaa meesha ka baxay marka waxaa la waayay shardigii ahaa ya attasaawi soo ma leanna qaacidaa jirta dhahaysa aljahlu biاtasaawi kaalcilmi biاtafaadul labadan shay inay isla egyihiin haddii jaahil laga noqdo waxay la mid tahay oo kale adoo ogaaday inay kala badan yihiin yaani jahaaladu waxay la mid tahay waxaa laga soo qaadayaa sidii iyagoo kala batay oo kale ah, oo ribadaasaa laga taxadaraya macnaha marka ma bannaanaanayso kan qoyan iyo midka adkaaday la gadi karo ayib walaa baycu maa shay iibintiisu ma bannaana fiihi dhexdiisa arribaa uu ribo yahay wixii ribo uu dhexdiisa geli jiray lama iibin karo matcuumaadka ahaa bijinsihi noociisoo kale laguma iibin karo ratban oo qoyan ama ha isla qoyanaadeen ama mid ha qoyanaado midka kalena ha adkaado oo muxuu ahay ha dhaafa aafada ila alabana caanihii mooyaane caanaha iyo wixii la mid ee ah, maa'icaadka ah waxyaalaha dareeraha ayaga waxay leeyihiin waa la isdhaafsan karaa soo ma caanuhu matcuumaad maaha waxaad leedahay litir caano geela litir caano lo-aada iga siisaad dhihi karta soo ma waa waa ratbi waa qoyan yahay waa dareere laakiin isaga waa la karaa litir saliid ah litir saliida iga dhaafsaad dhihi kartaa leanna waa dareere ila allabana wamaa shaabahu wixii dareere ah isaga isagoo qoyan baa la karaa matcuumna ah laakiin wixii aan caanaha iyo dareeraha ahayn maya kiisa adag midkiisa jilicsan laguma iibin karo ribaa laga baqaya faslun wayasixu waxaa asaxaya asalamu salamkii waa asaxaya halkan wuxuu ka galay baabu salam salamkana waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaaye waa mar baan soo yaro tilmaannay labadii shay ee laysku iibsanayay waa baycu mawsuufin fi dima badeecadii la kala gadanayay meesha ma taallo ruuxa iibinayana milkigiisa markaa kuma jirto mana hayo laakiin wuu sifaynaya wuxuu leeyahay badeeco noocaas oo noocaas oo noocaas oo sifaadkaa leh baan wakhti hebel kuu keenaya meel hebel baan kuugu keenaya lacagteedu waa intaa lacagtii hadda isiisii lacagtii baad yuu kaasii qaadan badeecadii aad isla tilmaanteenna ama sambalkeeda aad aragtayna wakhtigaad ku heshiiseen iyo meesheedii baa lagugu keenaya marka waxaa la yidhahdaa baycu mawsuufin fidima markaan kitaabulbeyc bilowgii soo maraynay soo inama dhis nooma sheegin nooma tilmaami kaas way manaa slmna waa la yidhahdaa salafna waa la yidhahda labadaba waa isticmaal ay muxadisiin ay isticmaalaan fuqahadu wayasixu waxaa asaxaya asalamu salamkii waa asaxaya xaalan asaga oo jooga isagoo xaadir ah wa mu'ajalan iyo isagoo la dibdhigayba fii maa shay dhexdiisuu ku asaxayaa takaamala ay dhammaystirmeen fiihi dhexdiisa uu ku dhammaystirmay hamsu sharaa'ita shan shardi ay ku dhammaystirmeen salamku waa bannaanyah ama xaal ha noqdo markaaba meesha ha joogoo ha la kala qaato ama mu'ajal ha noqdo mid la dibdhigay ha noqdo oo daynigelayso wuxuu ku bannaan yahay wixii shan shardi laga helay fii ma takaamala wixii ay ku kulmeen oo ku dhammaystirmeen fiihi dhexdiisa hamsu sharaa'ida shan shardi shardiga koobaad waxa weeye an yakuuna waa inuu yahay shaygaasi mxuu ahaay muslamu fiiga shaygaa la kala iibsanaya badeecada ah waa inuu yahay madbuutan mid la koobay bisifati sifo lagu koobay waa in shaygaasi sifo lagu dabtin karo waa in sifo xadidi karta oo xadayn karta waa in la sifeeyo a maxaa laga wadaa bimacnaa tilmaan waa in laga bixin karo ka sooci karta waxyaabaha u ekaan karoo dhan saas way macnaa haddaan la la sifayn karin oon la xadayn karinba maba la xadayn karaba ka noocaasoo kalea salm maba galaba salaf iyo salam kuma suroobi karo ayib wa an yakuuna waa inuu yahay shardiga labaad jinsan waa inuu jinsi yahay waa inuu nooc yahay muslamu fiihigu yani badeecadaasi waa inay tahay jinsan nooc oo lam yakhtalit uusan ku qasmin bihi isaga hayruhu waxaan isaga ahayn uusan ku qasmin waa inuu yahay noocaan waxyaalo kale ku dhex darmanin ah. haddii eh, wax kale ku qasmaan oo nooc kaleeto uu dhex galo meesha waxaa adkaanaya markaa eh, dabdintii xadayntii baa adkaanaysa leanna shay gooniya waa la sifayn karaa laakiin shaygii hadday waxyaalo kale ku qasmaan in la sifeeyaa adkaanaysa oo ruuxii kaa dhaadhiciyo ood fahanto uu ka socmo waxyaabihii kale marka waa inuusan noocyo kale ku qasmin soo ma ayib walam tadkhulhu waa inaysan gelin waa shardiga xige annaaru waa inuusan dabgelin liixaalatihi bedelidiisa daraaddeed waa inuusan dab u gelin waxaa laga wadaa lam tadkhulhu nnaaru waa inaan la karinin shayga waa inuusan dab gelin shayga dab galay ee la kariyey yaa ee karin maray ee dab wax ka bedelay asagana salam ma galo haddaad tidhaahdo maalan raashiin bisil ayaan bil kadib kuu keeni doonaa oo noocaasa soo ma lacagtii iisii hormari ma soconayso sababtu maxay tahay laanna shaygan dab baa galay hilib bisil raashiin bisil marba hadduu dabgalay dabkii waxbuu ka bedelay soo ma lama dabdin karo marka waxaan loo dabdin karaynin dabku markuu shayga galo oo ama la kariyo ama la shiilo shiilintiiyo karintu way kala duwantahay ma aad baad u jilcisay ya ma yaro adag yahay wax la garan kara maaha wuu adag yahay adkaantaa kala duwan jilicsanaantaa kala duwan lama dabdin karo marka soo ma marka waa inuusan dabgelinoo bedelin way macnaha walam tadkhulhu naaru waa inaysan dabgelin liixaalatii bedelidiisa darteed waa inuusan dab ugelin lanna markaa lama dabdin karayo wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin mucayanan shay la cayimay shay gooni ahoo gooni loo magacaabay waa inuusan ahayn badeecada iyadaa waa inay dayn tahay waa inay noqoto raashiin noocaasa waa inay noqoto xoolo noocaasa dhar noocaasa laakiin hadduu mid mucayana aad ka dhigto oo tidhaahdo dhar hebel ama neef hebel ya ama dhul hebel oo aada xadidood cayintaba salam ma gala markaa waa inuu noqdo dayn shaygaasi midkuu noqon doono adigu ma taqaani soo ma laakiin waa uun daynun isaga ku maqan meeluu ka keenaba ee waa inuusan noqonin shay xadidanoo shay hebel waa inuusan magacaaba waa inuusan noqonin ayib wa an laa yakuuna waa inuusaanan mucayanan yani muslamu fiihga shaygaasi salamka lagu galayahay waa inuusan ahaanin mucayanan mid la magacaabayoo shay gooni loo magacaabayo mucayana waa inuusan noqonin walaa min mucayanin meel la cayimay xaggeedana waa inuusan ka ahaanin waxaa kaloo la diidi inaad tidhaahdo waxaan kaa iibinayaa oon kugula galayaa muxuu ahay timirta ka baxay doonta tuule hebla ama beer hebla ka bixi doonta soomaad garan yacni min mucayanin meel gooni u magacaaban wax ka ahaaday ama ma ahee warshad hebla dharkeeda war adiga hebladaasi maxaa ku geliyey meel xadidan iyo shay xadidan oo gooni u magacaaban salam ma galo maxaa la rabaa yacni shuruuddaasoo dhan ka saar waa inaad tidhaahdo badeeco adugu meeshaa doonto ka keen soo ma laakiin ifaatkaa leh waanla yakuuna waa inuusan ahaanin min mucayanin meel xadidan oo magacaabanoo dhulka ka midana waa inuusan ka ahaanin shaygaas meel gooniya waa inaan lagu xadidin ya asagana goonidiisa loo magacaabinoo shay magacaaban uusan noqonin uma markaa kadib buu kuui sheekhu lisixati lmuslami fiihi muslamu fiihi haddaad maqasho muslamu fiihi waa shaygii salamku uu dhexdiisa dhacay oo badeecada la kala iibsanayo waay ee salamku dhex dhacayo salamku iyo caqdigu badeecada uu ku dhacayo ayaa la dhahaa almuslamu fiihi ah. uma kadib lisixati lmuslami fiihi badeecadaasi salamka lagu galay asixideeda waxaa u sugnaaday amaaniya sharaa'id sideed shardi baa u sugnaatay badeecadaasi salamka lagu galayo sideed shardi markii la helay socon kartaa wahiya shuruudtaasi waxa weeye an yasifahu waa inuu sifeeyo oo uu tilmaamo bacda dikri jinsihi jinsiga guud sheegideeda kadib wa nawcihi iyo noociisa markuu sheega kadib bisifaati sifooyinkii waa inuu ku sifeeyo allatii sifaatkaasoo yakhtalifu ay isku khilaafto biha iyada ahamanu lacagtu isku khilaafto waa inuu jinsiga horta sheego jinsigu muxuu yahay waa qamandi kama soo qaad waa dhar haddana waa inuu usii abtiriyo nooca sii sheego jinsigu ya waa magac guud markaasay haddana magacyo hoose sii kala yeelanayaan soo ma waa dhar aye dharku wuu kala abtirsadaayo waa kee waa inuu haddana nooca sii sheego nooca markuu sii sheega kadibna waa inuu sii sheega haddana sifaadka lacagtu ay ku kala gedisnaanayso sifaadka ku kala gedisnaana maxay tahay bimacnaa soo dharku ama shay walba sifaad lacagta kala bedelayso sooma kala lah ya ha wuu kala leeyahay markaad tidhaahdo maalan waa dhul dhulkaasi qiyaastiisu waa inta waa inaad tidhahdo xaggee ku yaallaa soo ma ha dhulkaasi wuxuu ku yaallaa meel hebla leanna meesha dhulku ku yaallo yaa qiimaha kala bedelaysa soo ma waa dhar dharkaasi waa noocee waa noocaas noocaasi waa kale lacag duwan yahaye sii sifee wax kastoo lacagtu ku kala bedelnaan karto waa inuu sifadeeda sheego hoos u sii dega macnaha ayib bisifaati sifooyinka waa inuu ku sifeeyo allatii sifaatkaasoo yakhtalifu uu isku khilaafayo biha iyada ahamanu lacagtu isku khilaafayso taa waa kow wa an yadkura waa inuu sheego qadrahu qadarkiisa waa inuu sheego bimaa shay waa inuu ku sheego yanfi anfinaysa aljahaalata garasho la'aanta ka anfinaysa canhu xaggiisa qadarkiina waa inuu sheego hadduu ya waxyaalaha la beego waa inuu yidhaahdo intaasoo maalan koombo ama intaasoo saac waxyaalaha miisaama hadduu ya intaa intaasoo oo kiilo intaasoo gram waa inuu dhaho waxyaalaha la mitiriya hadduu ya waa inuu yidhaahdo intaasoo mitir waxyaalaha la tiriya hadduu ya waa inuu yidhaahdo intaas oo shay ya waxyaalaha la dhudhumiyo sida dhulalkao kale iyo ama lugta la saaro waa inuu caddeeyo soo ma wax jahaalada iyo garasho la'aanta ka saarta waa inuu muxuuha ah iyadana ku sheego wa an yadkura waa inuu sheego qadrahu shaygaa qiyaastiisa bimaa shay waa inuu ku sheego yanfii ka saaraya aljahaalata jahaalada iyo garasho la'aanta canhu xaggiisa ka saaraya shaygaa garasho la'aan la garan waayo wax kastoo ka saaraya waa inuu ku sifeeyo oo qadarkiisa wain kaana hadduu yahay shaygii la kala gadanayay ee muslamufiihiga ah mu'ajalan mid la dibdhigayoo markaa meesha aan oolinna dakara wuxuu sheegayaa wakta maxillihi wakhtiga uu la kala qaadanayo yani wata maxilli waxaa laga wadaa wakta xuluuli اljal wakhtigiisa la kala qaadanayo goorta uu yahayna waa inuu sheego ayib badeecadii waad ii keenaysaa soo maa goorma oo inaad tidhaahdo bilhebel maalin hebel ii keenuun hadday noqoto ma soconayso waa inay noqoto wakti waa in la xadido ayib waan yakuuna waa inuu yahay muajalan wain kaana dhe hadduu yahay muajalan muxuu meeshaa ka saaraya muajalanta ya xaallantii buu ka saaraya soo ma leanna salamku wuxuu yidhi xaallanna wuu noqdaa muajalanna wuu noqdaa kan shardiga u baahan in la sheego wakhtiga la kala qaadanayo badeecada uu keenayo waa midka muajalka marka ayib wain kaana hadduu yahay muajalan dakara wuxuu sheegayaa wakta maxillihi xilliga yani uu gelayo wakhtiga la kala qaadanayo wa an yakuuna waa inuu yahay mawjuudan mid jooga cinda alistixqaaqi mudashada agteeda fi lhaalibi sida badan marka la mudanayo waa marka wakhtigiisii gaadho soo ma marka la mudanayo inuu soo wareejiyo shaygii keeno kanna inuu kala wareego uu mudanayo waa xilligii lagu heshiiyey inuu keeno xilligaa waa in la heli karo shayga ya xilligaa waa in la heli karo haddii uu xilligaa isagaa aan la helinoo suuqyadaba laga helin uu noqdo markaa isagana ma asaxayso maalan wuxuu ku yidhi waxaan ku siinayaa qamandi baan ku siinayaa xilligaasaan ku siinaya xilligaa isagaana xilli qabandida la helaba ma aha soo ma wuxuu yidhi maalan muddadaa iyadaa ama xilligaa isagaaba waxaan ku siinayaa ama aan kuu keenayaa badeeca noocaas suuqyadana wakhtigaa lamaba helaba marka xilliga la mudanayo badeecada wareejinteeda iyo kala qaadashadeeda ee lagu ballamay xilligaa waa in laga heli karo oo ay joogto macnaha waa inay suurtagal tahay in la helo ayib wa an yakuuna waa inuu yahay mawjuudan mid jooga muslamu fiihigii cinda alistixqaaqi mudashada agteeda oo wakhtigiisa marka la gaadhee fi lhaalibi sida badan hadduuna xilligaa suurtagal ahayn in la helo marka iyadana salam laguma geli karayo waxaa kaleeto iyadana shardiga ah, wa an yadkura inuu sheego mawdica qabdihi meesha uu ku qaadanayo meesha uu kula wareegahayo ee lagu kala lagula kala wareegayadana waa in la sheego xaggee waa in la yidhahda meel hebla meel heblaan kuugu keeni meel heble inuu keeno kharashka ku baxaya soo qaadidda isagaa laga rabaa maxaa loo leeyahay leanna berri waxaa dhici karta inuu yidhaahdo war nairobi baan kugu siinahayaa isagunu yidhahdo war maya mambaasa iigu keen ya yaa kharash ka bixinahaya markaad timaado doodba maxaa loo geliba marka horeba hala sheego xaggeed ugu siinaysa soo ma meesha lagu kala qaadanayo iyadana waa in la xadido wa an yakuuna waa inuu ahaado ahamanu lacagtuna macluuman mid la ogsoon yahay waa inay lacagtu tahay badeecadiisoo dayn ma qorin dib laga keeni doono lacagta la kala siisanayana waa inay caddahay meeqa intaasoo shilin intaasoo doolar lacag cad oo lakala labaduba garanaya waa inuu yahay wa an yataqaabadaa waa inay kala guddoomaan oo kala qaataan lacagta qabla atafaruqi intaysan kala tegin lacagta badeecadaasi muslamufiihiga ah lacagtaas intayna meesha ku kala tegin waa inay waa in lala wareego oo kana dhiibo kana qaato ayib maxaa la diidan yahay hadday badeecadiina dayn dib laga keeni doono noqoto lacagtiina dib baan ka keeni doonaa noqoto maxay noqoni marka ya waa baycu dayn bidayn bay noqon marka soo ma labadii dhinacba dayn bay ka tahay tanna waa dayn dib laga keeni doono tanna waa dayn dib laga keeni doono lama ogola soo ma waa in midkood la dhiibo lacagta in la dhiibaa shardi ah marka waxaa la sugi un badeecadii iyo sifaadkeedii wakhtigii lagu ballamay wa an yataqaabadaa waa inay kala qaataan oy kala guddoomaan lacagta way amanka qabla tafaruqi kala tegidda ka hor wa an yakuuna waa inuu yahay caqdu salami salamka caqdigiisa iyo heshiiskiisu waa inuu yahay naajizan mid go'an ya maxaa laga wadaa wuxuu ku fasiray laa yadkhuluhu uusan gelaynin khiyaaru shari khiyaaru shari waa inuusan gelin naajizan bimacnaa waa inuu go'an yahayoo wax shariga la soconi salam baan wada gallay waan kala iibsannay badeecadii waa kugu maqan tahay anigana lacagtii baan ku siiyey shardi kale ma geli karo shardi ah khiyaar baan leeyahay saddex beri khiyaar shardigu soo saas maahay a ah, saddex beri baan ka soo fiirsanahayaa ma soconayso a ah, adeer waa go'ay haddaaban kala dhaqaaqnayba caqdigii waa laazimay khiyaarna kaagama furna shardina ma dhigan karti saas weya ayib wa an yakuuna caqdu samli salami naajizan mid go-an waa inuu yahay oo laazimay laa yadkhuluhu uusan gelaynin khiyaaru sharti uusan gelaynin faslun wa kulamaa jaaza wax kastoo uu bannaanaaday baycu halkan wuxuu ka galay rahantiibuu ka galay rahantiibuu ka galay rahantana waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey waa waxyaalaha annaga aan naqaano soomaalida cudhaadha aan naqaano cudhaadh baa la dhahaa waa dayntii lagugu lahaa ayaa ninkii kugu lahaabaa wuxuu ku leeyahay ama markuu ku siinayo ama kadibba wuxuu leeyahay wax aan kaa sii haysto oo dayntii aan u sii haysto haddaad dayntaydii isiin weydana aan ka goosto ii keen neefkan sii hayso adhiga ah dhulkan sii hayso gaadhigan sii hayso intaan lacagtaadii kaaga keenaya taasaa waxaa la yidhahdaa rahan wuxuu ka mid yahay mucaamalaadka ama nooca loo yaqaano cuquudu altawhiiq ah, cuquudu tawhiiq bimacnaa dayn la kala qabo ayaa lagu adkaynaya ninbaa usii haysanaya baasha faslu wuxuu yidhi wa kullu maa jaaza wax kastoo uu bannaanaaday baycuhu iibintiisa jaaza waxaa bannaan rahnuhu in rahan loo dhigo fi duyuuni deymaha dhexdooda shay kastoo la gadi karo cudhaadhna waa loo dhigi karaayo rahan waa loo dhigi karaya daymaha dhexdooda ayib halkaa wuxuu ku saarayaa wixii aan iib gelin rahanna ma galo ayib waxaa ka mida ah maalan dayntu iyay iib ma gasho diin iyada madhabka shaaficiga daynta aad ruux ku leedahay ilaa ay kaaga soo noqoto ma iibin kartid sidaas daraaddeed dayn rahan uma dhigi kartid lanna iyadaabaan la gedi karin soo sooma mar haddaan la gedi karin rahanna ma gasho waxaa ka mida maalan waxaa ka mida maala miaal noqon karaya waqafko kale waxyaalaha waqafka ah rahan ma galan muxuu u geli waaye leanna lama iibin karo soo maha waqafku ma gadmo mar hasuusan gadmi karayninna rahan ma galo wixii beec gala baa rahanna gala ayib waxaa la mida maalan manfacadoo kale waxyaalaha manaafacda ah ee la intifaacsadeen caynta ahayn rahan ma gasho saas way maanaa leanna way baaba'aysaaba way dhammaanaysaa wahaakada ta labaad wuxuuna yidhi fi duyuuni halkaa waxaa ka muuqda rahantu waxay gashaa oo lagu kala qaataa uun daymaha ayib taasuu tilmaamaya daymaha dayntaasi ama beeca ku timaado ama tii irfaaqi ahee samafalka ahaydee laysa siinaya ha noqoto daynta ayuu ku timaadaa rahantu ku timaadaa ayib waa sidaa macnaha wax weeye ka muuqata idaa goortii istaqara uu sugnaado hubuutuhaa sugnaanteedu fi dimmati dimmada ay ku sugnaato daynta goormaha muxuu ah rahan laga dhigi karaa waa markay ruuxa qoortiisa ku sugnaato bimacnaa dayn aan weli sugnaanin oon weli la kala qaadanin rahan looma qaato muxuu ka wadaa yaa daynta aan kaa qaadan doono berrito rahantan iga sii hoo lama ogola sababtu maxay tahay dayntaasi weli dimmada kumayna sugnaanin weli lama kala qaadanin saas daraaddeed wuxuu yidhi ida staqara daynkaasi markuu sugnaado hubuutuhaa sugnaanteedu markay sugnaato xaggee ku sugnaato fi dimmati ruuxa luquntiisa dimmada waxaa laga rabaa waxaa laga wadaa ruuxii lagu yeesho wa ah, qoortay ka saarantaha w man waliraahini kii rahanta dhigay waxaa u sugnaaday alrujuucu ku noqosho fiihi shayguu rahmay inuu ku laabto xaq u leeyahay maa lam yaqbidhu hadduusan kii kaleeta ka guddoominoo gacantiisa aynan gelin shaygii aad ku heshiiseen inaad rahan ka dhigto oo daynta uu kugu leeyahay aaduu siiso usii haysto intuusan weli gacantiisa ku wareegin waad ka noqon kartaa sooma hadduuse gacantiisa ku wareego ilaa aad dayntii bixisa kuma noqon kartid waa lagaa haysan ilaa aad dayntii soo dhammaystirto laakiin intaad heshiis la gashay baa waxaad intaadan ku wareejinin baad isbadashay xaq ma u leedahay inaad inaad ka baxdo soo ceshato a saasaa laga wadaa waliraahini kii rahanta dhigaya waxaa u sugnaaday alrujuucu ku noqosho fiihi rahanta uu ku laabto maa lam yaqbidhu intuusan la wareegin kii kale yani kii la rahan dhigay murtahankii rahanta loo dhiibahayay intuusan la wareeginoo gacantiisa ayna gelin walaa yadmanuhu ma damaanayo almurtahanu ah, ama almurtahin labada la dhihi karaa midka rahanta qaatay ma dammaanayo ilaa bitacaddii xadgudub sababtiis mooyaane rahantii la kala qaatay kula taallay dayntaada aad u haysatay haddii ay dhimato ama baaba'do musiiba ku dhacdo ma lagugu leeyahy maya ilaa bitacaddii ilaa xadgudub adigu aada la timid inay wax ku noqoto mooye kuguma yeelanayo bimacnaa marna musiibo rabbi baa ku timid adigu waad dadaashay waad ilaalisay meesheedii baad ku xifdiday ma garatay laakiin musiibo rabbi baa ku timid adaduu shaqo ku lahayd marna adiga ayaa sabab u ahoo ilaalintii baad ka gaabisay ama xadgudub xaggaaga ka yimid baa wax ku yimaadeen labadaa mid waay soo ma hadday tan damba tahay waa lagugu leeyahay rahantiyo waad gudi haddii ay midda hore tahoo maqaadiir rabbi uun ku dhacday adiguna aad dadaalaysayna kuguma lehee isagay ka dhimatay saas way ayib walaa yadmanuhu ma dammaanayo almurtahinu midkii rahanta qaatay ee rahanta gacanta ku hayay ma dammaanayo iyadoo kalena ku dammaani maayo qiimadeenana ku dammaani maayo haddii ay dhimato way ama dhib ku yimaado ilaa bitacadii xadgudub sababtii mooyaane taqsiirna waa la mid tacadigu waa xadgudub taqsiirkuna waxa weeyaan inuu ka gaabiyo wixii looga baahnaa sababtiisa hadday ku timaadaa laga wadaa waidaa goortii qabada uu qibdoodo waxyaalaha loo yaqaano bimacnaa yani yaduhu yadu amaana la yidhahdaa waxyaalaha bini aadamka kala gala ee kala gaadha ayaa waxaa la yidhaahdaa ruuxa haya marna waxaa la leeyahay ruuxaasi gacantiisu waa gacad ammaano marna waxaa la leeyahay gacantiisu waa gacad damaano ya yaduhu yadu damaan iyo yaduhu yadu amaan baa la kala yidhahda yadu damaanka maxaa la yidhahdaa shay ama adugu ka gaabi ama ku xadgudub ama maqaadiir ha ku timaado hadduuba wax noqdoba waa lagaa rabaa laba gooraba yaduhu yadu damaan soo ma waa dayn aad qaadatay maalan dayntii aad qaadatay neefkaad daynsatay ama dhulkaad daynsatay hadduuba markaad la wareegtaba baaba'o ma lagugu leey mise laguguma lah ya yaduka yadu damaan marka soo ma laakiin ammaanadii aad ii dhiibatay ee wadiicadahaydeen kuu hayay hadday tii alla ku timaadoo dukaankuba gubto meeshii aan kuu dhigay meeshii khasnadii ay lahayd kuugu rido dukaanku gubta ama tuug baa timidoo wayba dhacdayba miyaad igu leedahay maya haddaan anugu xaggayga gaabis ka imaanin lianna yadahu yadu amaana len markaas waxyaaluhu waa saas marna waa ammaano oo tacadi iyo taqsiir mooyaane laguma leh marna waa damaanoo mar walba waa lagugu yeelanaya marka waxa weeyaan rahantu si waxay noqonaysaa marka ma damaan baa mise waa ammaan ya waa yadu ammaan saas daraaddeed laa yadman ila bitacadi saas weyaan waidaa goortii qabada uu qibdoodo idaa goortii qabada uu qibdoodo raahinkii bacda alxaqi xaqiisa qaar ka mida hadduu qaato la wareego lam yakhruj ma baxayo shay-un shay oo min alrahni rahanta ka mida ka bixi maayo yani wax weeyaan rahannimadii ka bixi maayo xataa yaqdiya ilaa uu gudo jamiicahu daynta dhammaanteed ilaa uu gudo ah, haddii uu xaqii qaar ka mida bixiyo dayntii rahantani u taallay ee shaygan loo haystay hadduu qaar bixiyo qaarna weli lagu leeyahay ma dhihi karaa wardayntii qaar baan ku siiyey rahanta iisoo celi maya rahantani waxay u taallaa daynta oo dhan gabal iyo qayb kastoo daynta ka mida rahantanaa matalaysa ilaa aad soo dhammaystirto rahantaada ma qaadan karti inta shilin kugu dhimanya waa lagaa haysan soo ma dhulkii oo maalan muxuu ahaayey toban milyan ah adigana toban milyan oo dayna lagugu leeyahay dhulkana rahan lagaaga haysto haddii aad yani sagaal milyan iyo bar bixiso oo tidhahdo war lacagtii badankeed waan ku siiya dhulka ii soo celi ya xaq buu le inuu ku yidhahdo maya shanta boqol kusoo dar shanta boqole kun kusoo dir leanna rahantani waxay u taallaa daynta kugu maqanoo dhan bay u taallaa ayib wa idaa qabada hadduu qabdoodo oo uu la wareego bacda alxaqi xaqii qaarkii hadduu la wareego oo qaar ka mida xaqii uu qaato dayntii qaar ka mida qaato lam yakhruj bixi maayo shay-un shay oo min arrahani rahanta ka mida gacantiisa ka bixi mayso oo yani waxway ka fakan mayso xataa yaqdiya ilaa uu gudo ninkii daynta qaatay jamiicahu daynta dhammaanteed inuu guda mooyaan raahinku inuu daynta dhammaanteed wada bixiyo mooye rahantii waxba kaga soo noqon maayo hada wabilahi towfiq sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed ala ali sab